alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray eh, baabu fadli salaati subxi walcasri baynu ku jiray xadiidka kun iyo sagaal iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed iyo lixdan wa can buraydata radia allahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam burayda waxa uu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi man taraka salaata alcasri faqad xabita camaluh man taraka ku kastoo ka taga salaata alcasri salaadda casar faqad xabita camaluh xaqiiqe ee waa buray camalkiisu rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa xadiiska soo wariyey xadiiska nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sheegay ruuxa salaadda casar ka taga camalkiisu waa burayaa marka burayda iyadoo marka waxa maalin daruura ay tahay oo mala dadkii aada u kala garan waayeen ma casarkii iyo wakhtigiisii ayuu marka burayda wuxuu ihi bakiruu bisalaati alcasri salaadda casar u degdega goor hore tukada waayo nebiga waxaan ka maqlay calayhi asalaatu wassalaam man taraka salaata alcasri faqad xabita camalu bimacnaa sidaa waxa weeyaan u yani markaa dib ugu dhigaysaan salaaddu yaan idinka tegin oo wakhtigeedu idinka bixine iska ilaaliyo hore u tukada salaadda salaadda casar hore u tukada waayo nebiga waxaan ka maqlay buu yidhi calayhi salaatu wasalaam ruuxa salaadda casar ka taga camalkiisaa buraya riwaayaadka qaarkood waxay ku darayaan mutacamidan man taraka salaata alcasri mutacammidan bay riwaayaadka qaarkood ay ku darayaan marka salaadda in la dayaco waciidda ku soo arooray qur'aankaba waa laynagu sheegay waciiddada qaarkood waa laynagu sheegay fakhalafa min bacdihim khalfun adaacuu salaata watabacuu ashahawaati fasawfa yalqawna haya yacni waa goodi loo goodiyaayo cidda salaaddii dayacday loo goodiyaayo wuxuu kaloo allah yidhi fa fawaylun lilmusalliin aladiina hum can salaatihim saahuun waxaa laga sheegaa bacdu salaf inay yidhaahdeen alxamdu lilaahi aladii qaala aladiina hum can salaatihim saahuun walam yaqul aladiina hum fii salaatihim saahuun ya taabiciinta qaarkood waxaa laga soo wariyey inay waxa waxaa mahadle ilaaha yidhi aladiina hum can salaatihim saahuun kuwa loo goodiyaayo yacni waa kuwa salaaddooda ka sahwinaya ee ka ghaafil noqonaya ee salaaddii markaa dib u dhigaya ee salaadii ilaaweya ee dayacaya yacni tadyiic la imanaya siyaanku qudradooda kuma jiro laakiin waxaa laga tilmaamaya ihmaalka iyo dayacaadda ay dayacayaane ayna salaaddii ku dadaalanee xaalaynaynin ee marka waxa weye hadday doonaan markaa u qasdayaan inay dibdhigaan say u dibdhigayaan wakhtiga laga yaaba inuu kaba baxo yacni kuwaasaa loo goodinaya can baa la can salaatihim saahuun laakiin ilaahay ma odhan fii salaatihim saahuun fii salaatihim saahuun haddii la odhan lahaa aladiina hum fii salaatihim saahuun dee waxa weeye khatar baynu geli lahayn waayo salaadda gudaheedii dee waa ku saahwinaynaa waa ku saahwinaynaa laakiin cidda salaadda ka saahwinaysa ee bimacnaa salaaddii ka haafil noqonaysa oo salaadda wakhtigeedii ka baxayo yacni ihmaal iyo dayacaaduu dayacay daraaddeed dee kuwaasi waa cid aan ku dadaalayn salaaddii weeye waa cid aan ku dadaalayn yacni weeyaan camalka waxa buriya laba nooc weeye wax camalkoo dhan burinaya iyo wax camal makhsuusa burinaya camalkoo dhan wax burinayaa waa gaalnimada keliya gaalnimadu camaloo dhan bay burinaysaa walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin marka gaalnimo haddii lala yimaado oo weliba gaalnimadana lagu dhinto camaloo dhan baa buraya laakiin camallada qaarkood acmaasha qaar baa burin karta gaalnimada ka sokaysa oo qofku marka uu la yimaado ashyaada marka waxa weeye xumaanta iyo dembiyada iyo kabaa'irta wax ka mida ah, waxaa laga yaabaa bacdulacmaal inay ka buraan riyaagii oo kale iyo istuskii markuu camalku la yimaado camalkaa khusuuskiisaa buraaya camallada kale buri maayaan camallada kale buri maayaan haddii markaa qofku dembiyada qaarkoodu la yimaado camal mucayanaa laga yaabaa inuu ka buro ama sawaabkiisii ka buro marka yacni culammada odhanaysa taariku salaadku waa gaal waxay odhanayaan camalkii oo dhan baa buraya lagu xambaaraya hadduu salaaddii casar ogaan uga tago ogaan uga tago ilaa wakhtigeedii wada baxayey wuxuu noqonayaa camalkii soo dhamm inuu buray camalkiisoo dhan inuu buray bimacnaa waa gaaloobay saasaana camalkiisu ku buray ahlucilmiga qaarkoodna waxay ku xambaarayaan in waciid loogu goodiyey ay tahay oo haddii waxa weeye marka uu salaaddii casar ka tago yacni laga tilmaamayo in waxaweeye camalladiisa qaarkood marka ay burayaan iyo wax la mida in looga jeedo saa in laga tilmaamayo daahirka naska waxa u dhow camalkao dhan markaysaga marka in laga tilmaamayo yacni saasaa u dhow laakiin waxa weeye inay marka yidhaahdaan acmaal khaasaa lagu xambaarayaa haddii aanu salaaddii dafirin juxuud aanu ahayno dafirin ama aanu salaaddii ka kibraynin adilo kale iyagoo milicsanaya culamada qaarkood ay wejiga ugu tageen baabka boqol iyo sagaal iyo siddeetan marka waxaa laga qaadanayaa salaadda casar si gaara in loogu dadaalo waana innagii sheegnay inay afdalu salawaat tahay salaadahata ugu fadliga badan salaatu subxi iyo salaatu alcasri waxaa fadli badan salaatu alcasri ayaa fadli badan waa asalaatu alwustaa oo salaaddii waxa weeye fadliga badnayd weeye yacni markaa iyadu waa ka xag jirtaa iyadoo labadu ay ugu fadli badan yihiin labadaas salaadood ee bardaanka la yidhaahdaa salaatu subx iyo salaatu alcasri ayaa labadoodan waxaa sii fadli badan salaatu alcasri baa sii fadli badan baabka boqoliyo sagaaliyo siddeetan baabu fadli lmashyi ila almasaajid wuxuu u baab yahay socodka masaajidda loo soconaayo fadliga uu leeyahay ayuu u baab yahay xadiiska kun iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sagaal iyo lixdan can abi hurayrata radia allahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal abu hurayra waxa uu sheegay in nebigu calayhi salaatu wasalaam qaala uu yidhi man hadaa ila almasjidi aw raax man hadaa kii u kal laha oo gelin hore qabta ila almasjidi xagga masjidka markaysaa u kal laha aw raaxa ama gelin dambe xagga masjidka qabtaa acadda allaahu lahu fi ljannati nusulan ilaahay wuxuu u diyaariyey jannada gudaheeda martisoor buu ugu diyaariyey kullamaa hadaa goor kasta uu gelin hore masjidka qabto aw raaxa ama gelin dambe u masjidka qabto muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkan wuxuu tilmaamayaa fadliga uu leeyahay socodka masjidka xaggiisa loo socdo fadliguu leeyahay baa laga qaadanayaa masjidka ruuxu hadduu ilaahay dartii u qabanaayo si uu salaaddii ugu soo tukado si uu ugu soo cibaadaysto si uu cilmi uga soo qaato si uu ilaahay ugu soo xuso yacni waxa weye masjidka gudihiisa si uu ugu sugnaado cibaade ahaan ugu sugnaado hadduu sidaa marka waxa weyaan u baxo iyo hadduu ka soo noqdoba fadli iyo ajar buu ku helayaa ya alwasaa'ilu laha axkaamu almaqaasid wasaa'ishu waxay leedahay waxay ku gaadhsiinayso xukunkeeday leedahay oo maadaama ruuxu cibaado ku socdo alwasiilatu ilaalcibaada cibaada wixii cibaadada eh, wadda u ah iyo wasiilo iyaguna cibaado weeye socodku daat ahaantiisa cibaado ma ahayn inuu qofku socdaa laakiin cibaado muxuu ku noqday marka khayr qofkii u socdo iyo cibaado masjidka ku soo tuko masjidka waxa weeye markaa eh, qur-aan ku soo akhriso cilmi ku soo baro yacni waxa weye cilmi sharci ah wuxuu u socdaa cibaado u socdaa cibaado maadaamuu u socdo maqsadkiisu cibaado yahay ujeeddadu u socdaa socodkiisuna wuxuu noqonayaa cibaado tallaabo kasta waa loo xisaabinaya axaadiis dambaynu kusii arki doonaa marka wasiiladii cibaado wasiilo u ahi iyaduna cibaaday noqonaysa wakadaa ka soo noqodka laga soo noqdaana waxay leedahay xukunkeedii oo kaley leedahay masjidka kicitaankii loo kacaye xaggiisa la qabanayey sida fadli iyo ajar loogu helayo tallaabo kastaba ajar laga helaayo ayaa soo noqodka laga soo noqdana tallaabo kastaba ajar laga helaya ya marka labada mid walba xukunkii cibaadada ayay leedahay xukunkii cibaadada ayay markaa yeelanaysa attaabicu taabic waayo waxay tabac u tahay cibaadadii uu ruuxu soo sameeyey baa socodkan uu ka soo noqonayaana uu tabac u yahay taabicuna wuxuu leeyahy xukunka matbuuca ku raacayo xukunkiis ayuu taabicuna yeelanaya ayaa taabicuna yeelanaya xikmadda ku jirta maxay tahay in markaa martisoor loo diyaariyo xikmadda ku jirta waxa weeye masaajiddu waa buyuutullah waa guryihii ilaahay marka ruuxa marka masjidka imanaya beytkii ilaahay buu soo booqday waxaa la soo wariyey xaqun cala almasuuri an yukrima zaa'irah waxaa markaa xaq ku ahaatay oo xaq saaran ku ahaatay ka la soo booqdaa ciddii marka waxa weeye soo booqatay inuu markaa karaameeyo u sharfo saasaa martisoor ilaahay ugu diyaarinayo yaa wuxuu ka dhigan yahay ruux marti ilaahay uu ka dhigan yahy ilaahay ruux marti u ah ayuu ka dhigan yahy saas aawoodee fadli weyn baa ku jira masaajidda in la yimaado lagu cibaadaysto yacni fadli weyn ayaa ku jira axaadiista kalena waynu arki doonnaa saas aawadeed baa lagu daray toddobada harka carshiga ilaahay la hadhin doono inuu ka mid yahay wa rajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid nin qalbigiisu masaajidda ku xidhan yahy ya wuxuu ka mid yahay toddobada harka carshiga ilaahay la hadhin doono maalintaan hadh kale jirin hadhka carshiga ilaahay mooyaane xadiidka kun iyo koob iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddobaatan wa canhu muslim wuxuu ka soo wariyey abu hurayra anna anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal in nebigu yidhi man tatahara fii beytii suma madaa ilaa beytii min buyuuti illaah man tatahara ku kastoo tahaaro qaata fii beytii gurigiisa ku soo tahaaro qaata yacni oo xadasyadii iska soo maydha najaasada iska soo maydha yani marka xadatu alakbar waalasharna yani marka waxaweye ka dahaaro qaata uma madaa deedna socda ilaa beyti min buyuuti illaah guri guryaha ilaahay ka mida intii ka ahaatay u soo kicitimo u soo socda liyaqdiya fariidatan min faraa'id illaah wuxuu markaa gurigaa guryaha ilaahay ka mida masaajiddaa loo jeedaaye ugu soo kicitimay si ugu guto fariidatan faral ugu guto faralkaasoo min faraa'id illaahi farallada ilaahay ka mida kaanat khutuwaatuhu ixdaahaa taxudu khati'atan walukhraa tarfacu daraja kaanat khutuwaatuhu waxay ahaatay tallaabooyinkiisu ixdaahaa taxudu khati'atan midkood taxudu mid markaa daadinaysa khati'atan dembi ka daadinaysa walukhraa tallaabada kalena tarfacu daraja darajo ay kor yeelaysa tallaabo kastuu qaado midna daraja lagu kor yeelayaa midna dembi bay ka ridaysa rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskani wuxuu ku tusinayaa masaajiddu inay yihiin buyuutullah uma madaa ilaa beytin min buyuuti illaah mulkigoo dhan ilaahay baa leh guryahoo dhan ilaahay baa leh khalqigoo dhan ilaahay baa leh maxaa si gaara masaajidda loo odhanaya buyuutullah ahlucilmigu waxay yidhaahdeen takhsiiskaa la gaar yeelay iyadoo mulkigoo ba ilaahay leeyahay wuxuu noqonayaa tashriif iyo tafdiil waa tashriif la sharfaayo iyo takriim la karaamaynayo weeye oo laga tilmaamayo macno uu ilaahay jecel yahay inuu ku sugan yahay masaajiddii ilaahay waa jecel yahay cibaadada lagu cibaadaysanayo oo litacabud loogu sugnaanayo ila cilmi haddii lagu baranayo qudheed waa tacabudi haddii ilaahay lagu xusayo waa tacabud haddii lagu tukanayo gudihiisa waa tacabud haddii qur'aan lagu akhrisanayo gudihiisa waa tacabud yacni marka tacabudka lagu cibaadaysanayo inuu ilaahay jecel yahay ayaa laga qaadanaya marka jumcadii iyo jamaacadiina masjidkaa laysugu imanaya buyuutullah guryaha ilaahay baa laysugu imanaya marka tafdiilka guryaha ilaahay la fadilaayo waa ku sugan tahay oo tashriif ahaan baa saa loo yidhi la sharfaayo la fadilaayo waxaa kaloo xadiidka ku sugan ruuxa guriga ka soo dahaaro qaatay dabeedna ka yimi masaajidda u soo kicitimay nasan baa fadliga loogu sheegay yacni waxaweye isagoo bilaa tahaaraa guriga kama iman isagoo tahaaradiisii wixiisi u dhammaystiran yihiin buu guriga ka yimi tadahur kaamil ah dabeedna wuxuu u soo kici timay oo soo qabtay oo soo aaday yacnii gurigii ilaahay guryaha ilaahay ee masaajidda mid ka miduu soo aaday si faral farallada ilaahay ka mid ugu guto waxaa laga tilmaamayaa camalkiisu waa sidaa qasadkiisuna waa maxay waa liyaqdiya ujeeddo kale kama leh ruuxaad kula ballantay aad ku heshid iyo hebel aad kula soo sheekaysatid iyo muraadkiisu wax kale maaha wuxuu u socdaa siduu faral farallada ilaahay ka mida ugu guto tallaabo kastuu qaado midna dembaa lagaga daadinaya midna derajaa lagu koryeelaya dee markaa masjidkii hadduu ka fog yahay wuxuu noqonayaa kii ajarka badnaa buu noqonaya ila tallaabooyinkiisaa badanaye taasna waxaa laga qaadanayaa dadka markaa meel fog masjidka uga imanayaa inay iyagu marka waxa weye afdal yihiin oo ka fadli badan yihiin dadka u dhow waxa fadli badan kaa ka fog baa yani fadli badan kaa ka fog ee meesha fog uga imanaya ayaa fadli badan axaadiis kalena waan arki doonaa oo saas sii caddaynaysa marka fadlulmashi ila masaajid masaajidda marka socodka loo soconayo in fadli ku sugan yahay oo loogu soconayo si faral loogu soo guto khusuuska xadiidkana intaasuu sheegayahay iyadoo socodka cibaadada loogu soo socdo noocay doontaba ha noqotee yacni fadiila ay ku sugan tahay ayaa haddana tani ka xag jirtaa waayahay xadiidka kun iyo labiyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo koob iyo toddobaatan wa can ubay ibni kacbin radia allaahu canhu qaala kaana rajul min alansaari laa aclamu axadan abcada min almasjidi minhu ubay ibnu kacbin waxa uu yidhi kaana rajulu nin wuxuu ahaa ninkaasoo min alansaari ansaarta ka midi laa aclamu axadan abcada min almasjidi minhu laa aclamu midaanan ogeyn buu ahaa axadan cidnaba aanan ku ogayn abcada min almasjidi minhu inay masjidka uga fogaansho badan tahay isaga yacani ninka ugu fog masjidka meeshuu ku sugan yahay masjidka nebiga sala allahu aleyh wasalam xaggiisa uga fogaansho badan tahay meeshuu degan yahay ayuu ahaa nin kaloo ka guri fog ma ogayn buuhi wa kaanat laa tukhdi'uhu salaa ninkaasi wuxuu ahaan jiray nimaan salaadi seegin salaad walba jamaca waa taagan yahay kama habsaamo kama dib dhaco weliba ku xisaabtanoo dee saacada ma jirin ila iminka saacadaa jiro oo awqaaddii xadidayso oo markaasaa salaadda wakhtigaasaa la gelaya markaasaa waxa weeye ruuxii markaa dee dadaalayaa uu is odhanaya wakhtigii ka hore intaasoo daqiiqaha ka hadhsan intaa waad sii soconaysa ya sidaa uga horee saa is odhanaya marka ninkan iyadoo saacadii waxba aanu haysan ayaa haddana waxa weeye siduu salaadda ugu dadaalayo una ahaa ninka ugu guriga fog wa kaanat laa tukhdi'uhu salaa midaan salaad isteegin buu ahaa salaad walba jamca waa taagan fa qiila lahu waxaa lagu yidhi low ishtarayta ximaaran tarkabuhu fi ldalmaa'i wa fi alramdaa haddaad iibsan lahayd ximaaran dameer aad iibsan lahayd dameerkaasoo tarkabuhu aad fuusho dameerka fi dalmaai mugdiga gudihiisa aada fuusho wakhtiga ay habeenkii tahay wa fi ramdaai iyo raranka gudihiisa aada fuusho wakhtiga ay bacadka tahay ee gadiidka tahay yani lakaana axsan way fiicnaan lahayd oo la yidhaahdo yani shardiyaa laga tilmaamaya ama la waa tamani marka haddaad shardi u fasirto waxay noqonaysaa inaad jawaabta u qadirto way ku fiicnaan lahayd ama waa ku wanaagsan lahayd haddii kalena low ishtarayta war maad iibsati ya ximaaran tarkabuhu fi dalmaai wa fi ramdaan qaala maa yasurunii ima farax gelinaysa buu yidhi waa jawaabtii ninkii anna manzilii in gurigaygu ilaa janbi almasjid masjidka dhinaciisa inuu ahaado ifarax gelin mayse waxaan ku faraxsanahay inuu sidaa uga fog yahay gurigaygu masjidka innii uriidu anigu waxaan doonayaa an yuktaba lii in lay qoro mamshaaya socodkayga oo masdar miimi ah ila almasjidi socodkayga aan masjidka u soconayo in lay qoraan doonaya wa rujuucii iyo noqoshadayda in lay qoro idaa rajactu ilaa ahlii ehelkayga markaan u noqonayo wakhtigaan ehelkayga u noqonayana noqodkayga in lay qoro ayaan markaa jecla idaaduna waa darfiya maxda fa qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay baa waxa uu yidhi qad jamaca allaahu laka dalika kullah qad jamaca allaahu laka ilaahay waa kuu kulmiyey laka adiga daalika kaas madkuurka aad sheegtay kullahu dhammaantii waa ku kulmiyey oo socodkaagaad masjidka u soo soconaysana waa laguu qorayaa noqodkaagaad ka noqonaysana waa laguu qorayaa rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa asxaabta nebiga sala allahu aleyh wasalam siday khayrka u jeclaayeen ee ugu dadaalayeen oo saxaabigaas isagoo gurigiisu uga fogaansho badan yahay masjidka nebiga sala allahu aleyh wasalam oo nin ka guri fogay aanu jirin ayuu haddana wuxuu doonaya halkaa inuu ka hayo weliba rakuubna aanu soo fuulin ya si zamanka u soo soconayaa ay u noqoto markaysa waxaan markaa zaman badan oo tallaabooyinkiisa uu isagu tallaabsanayo loogu qoro yacni ajarkiisu si ugu bato ajarkiisu si ugu bato marka taasina waxay ka ahayd khayr jacayl bay ka ahayd khayr jacayl bay ka ahayd marka fogaanshaha masjidka laga fog yahay oo haddana lagu dadaalayo khayrkiio qofka aanu ka absaamayn inay fadli badan tahay baa laga qaadanaya tallaabadiisoo dhanna loo qoraayo oo uu ajar ka helaayo wanaktubu maa qadamuu wa waxay ku fasireen marka waxaa weeye eh, salafka qaarkood ama taabiciinta qaarkood waxay ku fasireen wanaktubu maa qadamuu camalladoodan u qoraynaa wa aahaarahum raadadkii camalladoodana waa u qoraynaa bacdu ahlicilmi waxay ku fasireen in laga tilmaamayo tallaabooyinkooda iyo tallaabsigooda ay tallaabsanayaan baa loo qoray ya taasaa loo qoray tafaasiir kale waa jiraan waa xadiidka ku xiga waa kun iyo saddex iyo lixdan raqamkiisu dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo labiyo toddobaatan wa can jaabirin radia allaahu canhu qaala kharat ilbiqaacu xawla almasjid jaabir waxa uu yidhi jaabir ibni cabdillaah khalat ilbiqaacu buqcadihii baa bannaanaaday xawla almasjidi masjidka agtiisa yani buqcado ka mida ayaa bannaanaaday fa araada banuu salimata an yantaqiluu qurba almasjid waxay dooneen reer bani salima laamku waa hoos dhigay banuu salama la odhan maayo waa banuu salima waa bikasri laam reer bani salima waxay dooneen waa jilib ansaarta ka mida an yantaqiluu qurba almasjid inay u soo guuraan masjidka agtiisa masjidka waxaa loo jeedaa almasjid almachud masjid rasuul sala allahu aleyh wasalam masjidka rasuulka agtiisa calayhi salaatu wasalaam inay u soo guuraan bay dooneen fabalaga dalika anabiya sala allahu aleyh wasalam warkaasi ama arrinkaasi wuxuu gaadhay nebiga calayhi salaatu wasalaam buu gaadhay faqaala lahum nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam reer bani salima wuxuu ku yidhi balaganii annakum turiiduuna an tantaqilu qurba almasjid balaganii waxa isoo gaadhay annakum turiiduuna inaad doonaysaan an tantaqiluu inaad soo guurtaan qurba almasjidi masjidka agtiisa inaad u soo guurtaan inaad doonaysaan baa ay soo gaadhay qaaluu waxay yidhahan nacam haa waa jirtaa yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow qad aradnaa daalik arrinkaa waa doonnay xaqiiqe waa doonnay xaqiiqee arrinkaa waa doonnay fa qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam banii salimata ayaa banii salimata reer bani salimow diyaarakum tuktab aahaarukum ay ilzamuu diyaarakum guryihiinna laazima oo ku sugnaada guryihiinna tuktab aathaarukum raadadkiinnaa laydiin qorayaaye diyaarakum guryihiinna ku sugnaada oo markaa laazima tuktab aahaarukum haddaad laasimtaan oo ku sugnaataan halkaad deggan tihiin tuktab aahaarukum raadadkiinnaa laydiin qorayaa bimacnaa masaafada dheeraa soo soconaysaan mid walba tallaabadaa qaadaan ayaa markaa laydinka qoraya ajar laydinka qoraya faqaaluu waxay yidhaahdeen maa yasurunaa annaa kunna taxawalnaa marba hadday caynkaa taho tallaabo kastaba ajarna looga qoraayo maa yasurunaa nama farax gelinayso annaa kunna taxawalnaa annagu inaannu halkaa ka soo gaddoonnay oo ka soo guurnay oo meel dhow soo degnay nama farax gelinaysee ajarkaa iyo khayrkaasaannu doonaynaa in tallabadaydu noo badato halkaygaannu ku sugnaanno mar haddii taasi noo ajar badanta rawaahu muslim xadiidka muslim baa saxiixa ku soo wariyey wa rawa albukhaariyu macnaahu min riwaayati anas bukhaarina wuxuu soo wariyey macnihiisa ayuu soo wariyey xadiidkan mid la macnaa buu soo wariyey min riwaayati anas riwaayada anas ayuu ka soo wariyey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam reer bani salima inuu kula taliyey halkooda inay ku sugnaadaan una u sheegay hadday halkaa ku sugnaadaan ajarkooda inay yeelanayaan tallaabooyinkooda loo qorayo mar walba tallaabooyinkooda loo qorayaa bimacnaa markaasaa tallaabooyinkooda u badan yihiin ya oo dee fadli badan looga qoraya fadli badan looga qoraya yacni taasaa laga qaadanaya marka qoladii reer bani saliima ee doontay markii hore inay soo guurto markii loo sheegay fadiilada iyo ajarkaas waxay noqotay inay halkii ku sugnaadaan taladii nebigu kula taliyeyna ay qaataan waayo diyaarakum tuktab aahaarukum dee ilzaam ma ahayn waxay noqonaysaa un markaa miduu nebigu calayhi salaatu wasalaam yani u tilmaamaya inay saasay u fiican tahay u tilmaamaya miduu ku waajibinayay may ee waxa weeye markaa sunna ahaan buu ugu sheegay inay saasay fiican tahay oo markaa saasay u ajar badan tahay dabeedna iyaguna sidii bay u qaateen waxaa laga qaadanayaa camallada wanaagsan ee hadday ilaahay loo khaalis yeelo rabbi loo saafi yeelo in raadadkoodii xasanaad laga qorayo ayaa laga qaadanaya marka socodka masaajidda loo soconaayo ajar baa laga helayaa noqodka laga soo noqonayana ajar baa laga helayaa yacni waxa weeyaan tallaabooyinkoodaasna waa loo qoraya maatii dee qur-aankaba laynoogu sheegay yacni waxa weeyaan eh, socodkii jihaadka lagu soconayey in waxa weeye markaa yacni ajar ay ka helayaan oo looga qorayo xasanaad looga qorayo fii aakhiri suurati tawba yacni halkaasoo keliya maaha waa khayr kasta marka loo socdo xaj ha noqoto cumro ha noqoto jihaad ha noqoto yacni ha noqoto waxa weeye masjid ha noqoto cilmi loo socda ha noqoto cid ixsaan loo soo samaynaya ha noqoto cid la soo booqanayo ilahay dartii loo booqanaya ha noqoto cid bugto ilahay dartii loo booqanayo ha noqoto janaase la raacayo ha noqoto shay kastoo khayra yani waxa weeyaan socodka loo soconayo sawaab iyo ajar baa laga helayaa laakiin hadda baabkeenna waxaa loo guntay socodka masjidka loo soconayo khusuuskiisa ayaa laga hadlayey oo si gaara yacni looga warramayy xadiiska kale ee ku xiga waa xadiiska kun iyo afar iyo lixdan wa can abi muusa radia allahu canhu abu muusa alashcari waxaa bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi ina acdama annaasi ajran fi asalaati abcaduhum ilayhi mamshaa ina acdama annaasi dadka waxa ugu weyni badan ajran xagga ajarka fi salaati salaadda yani waxa ugu ajar weyn abcaduhum yacni salaadda ajarka laga siinaayo waxaa dadka ugu ajar weyn abcaduhum ilayha mamsha ka markaa ugu fogaansha badan socodka u soo soconaya salaaddu kay ugu fogaansho badan tahay baa ugu ajar weyn ajarku salaadda ka helayo yacnii raadadka socodka salaadda loo soo soconayo dee waxay taabicu tahay salaaddii oo waxay noqonaysaa waxa weeye sawaabkii yacni markaa salaadda dee inuu biirinayo oo sii kordhinayo fa abcaduhum dabeedna waxaa ku soo xiga ka haddana ugu fogaanshaha badan kaaka ka sokeeye ugu fogaanshaha badan yacni siday dadku u kala fog yihiin masjidka intay u jiraan ee salaadda u soo soconayaan bay u kala fadli badan yihiin alabcad falabcad yani uma alabcad yacni midba kuu ka fog yahay buu ka ajar badan yahay ka kale ku soo xigaa ku soo xiga xagga marka ajarka wahaakada waladii yantadiru asalaata xataa yusaliyaha maca alimaami acdamu ajran min aladii yusaliiha uma yanaam nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam waladii yantadiru asalaata ka salaadda sugaaya ee salaaddii suganaya masjidka ku sugnaanaya maaha inuu gurigiisa ku sugayo waladii yantadiru asalaata ka salaadda sugaaya xataa yusalliyahaa suu markaa ula tukado maca aliimaami imaamka la jirkiisa si ula tukado ka salaadda sugaya acdamu waa ka weyni badan yahay ajaran xagga ajarka min aladii yusalliiha uma yanaam kii markaa tukanaya oo deedna markaa seexanaya kan gurigiisa ku sugaya ee daad imanaya laftiisu dee masjidkii yaanu ku sugnaan fadligii waa ku soo xigaa oo ay ka fadilanya isaga laftiisu kii de intuu tukaday iska seexday waa ka fadli badan laakiin ka sii mudani waa kee waa ka isagoo salaaddii sugaya masjidkana waxa ku sii sugnaanaya masjidka wuxuu ugu sugnaanayaa siduu salaaddii markaa waxan ugu sugo ayuu ugu sugnaanaya ya marka kaasaa afdala oo sii fadli badan muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkana wuxuu tilmaamayaa dadku siday markaa salaadda masaafaday u soo soconayaan siday u kala fog tahay inay u kala fadli badan yihiin oo u kala ajar weynaanayaan ayuu tilmaamaya hal arrin baa haddaba isweydiin leh dadka qaarkoodna xoogaa isku yara rogtay masale dadka qaar ku qalloocatay baa jirta masaladaasi waxay tahay ruux baa masjid baa u dhow masjidkii u dhowaa wuxuu u dhaafayaa isagaan dan kale u dhaafaynin masjidkaa fog ku soo tuko si tallaabadu kuugu badato macno gaaroo kale uu u tegayaa ma jiro oo hadduu masjidka kale khusuusiyo gaara uu leeyahay dee waxa weeye lahu daalik masalanoo kale masjidkaa ka fog hadduu marka uu yahay masjid yacni bidcada iyo waxaa ka madran yacnii imaamka tukinaya imaam wanaagsan yahay oo waxa weeye markaa saaxibu taaca ah kan kalena uu yahay imaam dee xoogaa yaro hawl badan oo dee markaysa marka waxaan yani macaasida iyo dembiyada iyo yani markaysa marka waxaan yani markaa muujista laakiin dee asalkii islaamnimadu u baaqita amaba uu yahay bidcoole uu yahay kaa kalena uu yahay marka waxa mid sunniya uu yahay ama waxa weeye masjidkaasaa yacni ka salaad wanaagsan salaadda sida loo tukanayo kan ku dhow oo waxa weeye kaa salaaddiisu waa fiican tahay oo sida loo tukanayo waa wanaagsan tahay waa macaani gaaryeelis ama khayr kalaa barkanoo yacni waxa weeye cilmi buu ka soo jeedinaya ama ka soo dhiganaya yacni ashyaa noocaasa ku sugan xaalka caynkaasee macno gaaroo kaleo ku sugani uu jiro shaki waxaanu lahayn markaa inuu samayn karo sidaas fadligana inuu yeelanayo tallaabada laakiin wax macnoo kaleoo gaar yeelaya haddaynay jirin inuu ka fog yahay mooyaane khusuusiyo kale uu leeyahay ma jiro marka tallaabadu ha kuu badatu kaa fog u qabanayaa kanna u dhaafayaa ku dhow ta noocaasi sax maaha yidhaha culammadu oo dhibaatada cibaadadee ruuxa laga sawaabinayaa maaha dhibta inuu isagu raadsanayo doonanayo laakiin dhibta uu mulsamka ku yahay ee cibaadadu keensatay markay ku timaaddo wuxuu noqonayaa mid fadli badan ku helaya masalanoo kale masjidkii baa buuxsamay meel masjidka taabicu ahoo markaysa marka waxaan bacaduu ku tukaday dee masjidkii meel meeluu ka gala ma hayo bacadka uu ku tukanayo dee ajar siyaadaa buu ku helaya laakiin bacadka miduu iska doonanayo ma aha oo marka waxa isagu maqsuud ay u tahay tanna marka waxa weeye marka masjidka fog iskama doonanayo si tallaabadu u badato dhibta uu qofku mulsamka ku yahay taasuu marka waxa weeye markaa noqonaysaa ta uu sawaabka ku heliyo masalan oo kale kacbadiiba wuxuu ku dawaafi karaa halka ku dhow dabeedna si tallaabad u badatuu halka ka fog dawaafay meeshii ka dhowaydna waa way bannaan tahay hadaa khala sax maa oo dee markaad kacbada u dhowdahayba waxay noqonaysaa afdal asalku marka iyada lagu dawaafaya soo in loo dhowaado asalku yahay ka fogaanshaha haddii markaysaga dani keensatay dee ajar markaas siyaadaad ku helayse oo waxay noqonaysaa waxa weeye tallaabadaa ku badan ajar baad ka helayse laakiin tallaabada badan haddaad adigu doonanayso oo aad markaysa waxaa ta kale kuu suuragal tahay tan kale waxaad uga leexatay yacni oo taa inaad raadsanayso de waxay noqonaysaa ta noocaasi mid marka waxaa weeye aan sax ahayn ayay noqonaysa ama waxa weeye waddo toosuu masjidka u mari karaa oo toosa dabeedna waddo qalqalloocduu marayaa mar xaggaa ka soo wareegayaa saa u noqonayaa saasoo wuxuu isleeyahay tallaabada badi taasi waa xeelad qaldan waa xeelad qaldan wey marka calaa kulli xaal asal waxaa qofku masjidka ku dhow inuu tukado xadiisna waxaa lagu soo wariyey liyusallii axadukum fi lmasjid aladii yaliihi walaa yatatabac ilmasaajida ruuxaa ku tukado masjidka ku dhow masaajidda tatabuc yaanu ku samayn bimacnaa masjid ka fog yaanu raadsan isagoo kii ku dhowaa heli karaa waxaa lagu xambaarayaana waa wakhtiga markaa macna macna saa keensanaya aanu jirin sheekh albaanina xadiiska waa quwiyey ficlan waa arkay dadka qaarkooda caynkaasa ninbaa masjid ku dhowaa waxba tallaabooyin tirsan buu u jiray dabeedna markaa masjidkiibuu ka yimi masjid kaleo ka yaro durugsan buu markaa waxaanu soo qabtay waa nin aalib cilmi ah. markaasaan ku idhi okay ilinkaaga maxaad ugu tukamayday markaasu tallaabadan doonaya inay badato tallaabada baan doonayaa inay badato oo macno kale umaad lahayn macno kale uma lahayn martaas ma ma saxnaan ku idhi fahamkeedu ahlulcilmigu waxay sheegeen yani marka waxa weeye inaanu sidaa ruuxu samayn xadiis noocaasna waa la soo wariyey marka tallaabobadsigu waa marka ruuxu marka waxa waxaweye meeshuu degan yahay masjidku kala fog yihiin hadduu marka waxa weye yidhahdo halkaygaasaan iska deganaanaya si tallaabada igu badato waa sax xadiiskuna waa sheegaya ya laakiin isagoo masjidkii u dhow inuu yidhaahdo kan waxaan uga tegayaa ii dhow iyadoo fadli ziyaadaka kale aanu ka lahayn si marka tallaabada iigu badato masalan oo kale qofka hadduu degan yahay oo kale madiina oo waxa weeye masjid baa u dhow laakiin masjidu rasuul sala allahu alayh wasalam boo tiigsi ku ah oo ka fog ayuu qabtaa dee waa afdal inuu qabto waa tahay waayo macno gaar yeelayaa jira salaadda lagu tukado way ka fadli badanta salaada kale ama wuxuu qabtaa masjidu qubaa oo ka fog masjid aan fadli gaara lahayn oo dee baytullaahuun ah masjidun ah laakiin fadli khaasi aanu u soo aroorin ayaa u dhow ama dhowr baaba u dhow masjid qubo ka fogoo fadli khaasi ku soo arooray ayuu markaa tiigsiimo ku ah ayuu u kici timaa sax weeye taas waayo fadiilo khaas yeelaysaa jirto oo gaar ah saas aawadeed yacni waxa weeye intuu kuwan dhaafo waa ku tukan karaa kaa isagoo fadiiladaa raadinaya macaanidii kale aynu sheegnay hadday jiraanna iyadana saasi la'eg waxa weeye waa uga tallaabsan karaa masaajida u dhow xadiisku wuxuu kaloo tilmaamayaa ruuxa salaadda sugaya si uu imaamka ula tukado waa ka ajar weyn yahay ruuxii intuu fiidkii tukaday deedna seexday ya yacni waxa weeye salaadda jamaacada ayaa fadli badan oo salaadda marka kelida loo tukado ka fadli badan salaadda jamaacadee weliba masjidka lagu tukanayaana waa afdal iyadaa sii fadli badan hadduu jamaaco gurigii ku samaysto oo gurigii marka waxaan yani jamac uu ku tukanayo dee waxaa ka fadli badan masjidka inuu jamac kusoo tukado imaamka la soo tukado taasaa sii fadli badan xadiidka eh, kun iyo shan iyo konton lixdan xadiiska kun iyo shan iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar iyo toddobaatan wa can buraydata radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal bashiru lmashaa'ina fi aldulami ila almasaajidi binnuuri taami yowma alqiyaama nebigu wuxuu yihi calayhi asalaatu wasalaam bashiru almashaa'iina kuwa u soo soconaya ama kuwa u socodka badan u bushaareeya fi dulami mugdiyaalka gudahooda soconaya ila almasaajidi xagga masaajidda u soo soconaya waxaa ugu bushaaraysaan binuuri taami nuur dhammaystiran ugu bushaareeya yowma alqiyaamati maalinta qiyaame in nuur dhammaystiran u sugnaanayo rawaaha abu daawuuda watirmidiyu abu daawuud iyo tirmidi baa soo wariyey xadiiskuna turuq buu leeyahay turuqaasa ad isquweynaya saas aawoodee xadiisku waxa weeye waa markaa haabita waa sugan yahay yacnii culamo badanna waa saxiixiyeen ama waa taxsiiniyeen xadiiskan waxaa ku sugan dadka salaadda jamaacada ilaalinaya habeen iyo maalinba oo habeenkiina si gaara ugu dadaalaya inay jamaacadii ilaaliyaan in bushaaro weyne u sugnaatay oo nuur loogu bishaaranayo weliba dhammaystiran binuuri taami yowma alqiyaama nuur dhammaystiran maalinta qiyaame inuu u sugnaanayo in loogu bishaaraynayo marka xadiidku habeenkii buu sheegay fi dulami laakiin maalintii xaggee laga qaadanaya maalintii waxaa laga qaadanaya maadaama habeenkii iyadoo dhaxan iyo madow iyo wax jiraan ruuxu ku dadaalayo inuu jamaacadii aanu ka habsaamine u yimaado oo salaaddii jamaacadu aynay dhaafin waxaad garanaysaa wakhtiga ee maalintii inuu ku dadaalayaana inay tahay cala sabiil awla ya habeenkii madoobaayee gudcurka ahaaba ilaaliye maalintii caddayd inuu ilaalinayo waxay noqonaysaa mid marka kasii mudnaansho badan bay noqonaysa saasay noqonaysa marka socodka masjidka loo soo soconaya fadli uu leeyahayna waa laga qaadanaya xadiiska kun iyo lixyo lixdan dabcdaha qaarkoodna waa kun iyo shan iyo toddobaatan wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulkii ilaahay waxau yihi calayhi asalaatu wasalaam alaa adullukum ma idinka warrama calaa maa yamxu allahu bihi alkhataaya wuxuu ilaahay ku masaxoo ku daadiyo bihi sababtiisa alkhataaya dembiyada ku daadiyo wayarfacu bihi darajaat wayarfacu ilaahay ku kor yeelo bihi darajaat sababtiisana derajooyinka ku kor yeelo oo derajooyin sarreeya uu ku bixiyo qaaluu waxay yidhaahdeen bala yaa rasuul allah haa rasuulka ilaahayow nooga warran qaala isbaaqu lwuduu ay huwa kaa ilaahay dembiyada ku daadinayo darajaadkana ku kor yeelaya isbaaqulwuduu'i weysada in la dhammaystiro weeye cala almakaarihi yacnii wakhtiyada la karaahiyeysanayo waxyaalaha la nacayo la jirkooda qabowyada iyo waxyaalaha daran yacni markaa la jirkooda in weysadii la dhammaystiro waxaa soo gelaya marka waxaweye wakhtigii aadka u qabooba wakhtigii biyuhu yaraayeen biyo yaroodka ay ahayd yani waxa weeyaan mid waliba waa makaarih qabowgii oo daran baa weysadii la dhammaystiraya wakasrat kasrat lkhuta iyo tallaabo badnaanta weeye ilal masaajidi xagga masaajidda loo soo tallaabsanayo tallaabo badan loola imanaayo intidaaru salaati salaadda in la sugaayo bacda salaati salaadda dabadeed tii hore markii laga baxay ayaa tii dambe lagu sugaya oo qofku meeshiisii iska fadhiyaya fa daalikum aribaad taasi waxay tahay waa markaa faran naftiisa uu qofku ku xidhayo oo bimacnaa waxa weye waa khayrkii iyo taacadii uu naftiisa ku xabisayo o ku xidhay wey ribaadkan aslahaan waxaa la yidhaahdaa faranta jihaadka markuu qofku ku sugnaado ayaa la yidhahdaa marka waxaa lagu metelay daacadan uu naftiisii ku xabisay ee ku sugan yahay inay ka dhigan tahay ruuxii faranta jihaadka ku sugnaayoo kale inuu shabbahayo fadalikum aribaad kaasi waa ribaadkii waxa weeye waa naftii oo taacada lagu xabisayo lagu xidhayo daacadii rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskan horeynu soo aragnay marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa saddexdan camal mid walba in khayr weyn laga helaayo derajana ilaahay ku kor yeelayo dembiyana lagu daadinayo mid waa weysada in la dhammaystiro oo wakhtiyada weliba makaarihda la dhammaystiro wakhti walba la dhammaystiro wakhtiga makaarihi waa wakhtiga dadka ku adag waxaa dhici karta wakhtiga inay makaarihda ahayn dadku inay wada dhammaystiraan laakiin marka makaarihda ayaa dee la kala baxaya marka waqtigii makaarihda ee dhibaatadu jirtay ee qabowgu darnaa hadduu dhammaystiraayo weysadii wakhtiga kale inuu dhammaystiraya waa cala sabiil awlaa shayga labaad waa tallaabada badan ee masjidka xaggiisa loo soo qaadayo ama marka waxa laga noqonayo ama loogu soo socdo shayga saddexaad waa in salaadda marka laga baxo ilaa salaadda kale lagu sugayo oo intaa masjidka lagu sugnaanayo waxaa loogu sugnaanayaa si waxa weeye yani markaa salaaddii kale yani loogu sii tukado ayaa lagu sugnaanaya marka fadli weyn baa ku sugan taasna lafteeda intuu meeshu ku tukaday ku sugan yahayna dee malaa'ig baa u ducaynaysa ya malaa'ig ayaa u ducaynaysa hadduu meesha laftiisii ku sugnaado ducadii markaysaa malaa'igtu u ducaynaysayna dee waa guranaya rawahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiska wacan abi saciidin alkhudriy radi allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal ida ra'aytum alrajula yactaadu almasaajida fashhaduu lahu biliimaan waxaa laga soo wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi idaa ra'aytum arajula haddaa aragtaan ninka yactaadu almasaajida ninkaasoo yactaadu lmasaajida masaajidda ka caado yeelanaya ama yactaadu almasaajida xaalu masaajidda ka caado yeelanayo labada wejiba bannaan yani nin gaara ma aha marka waa la xaalayn karaa waa nin kastay ku dhici kartaa nin mucayana ma aha waa nin uun baa laga tilmaamaya ashaa jinsiye ah saas aawadeed jumlada daba dhacday sifo iyo xaal baa ku bannaan in sifo laga dhigo oo rajulka laga sifeeyo waayo xagga macnuhu nakire ka yahy nin mucayana ma aha oo hebel ah idaa ra'aytum arajula haddaa aragtaan ninka haddaa aragtaan yactaadu lmasaajida xaalu masaajidda ka caada yeelanaya fashhaduu lahu biliimaan uga markhaati kaca iimaan uga markhaati kaca qaala allahu caza wajal allah waxau yidhi inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana billahi walyowmi alaakhir inamaa yacmuru waxaa camirayo qura masaajid allahi masaajidda ilaahay man aamana billaahi kii rumeeyey allaah walyowmi alaakhiri iyo maalinta dambaan maalini ka dambayn rumeeyey oo qiyaamada ah kaasunbaa camiraya masaajidda rawaahu tirmidiy xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu ihi waa xadiis xasan ah xadiiskan kolley tirmidi ha taxsiiniyo laakiin culamada qaarkood xadiiska waa daciifiyeen waxaanay yidhaahdeen waxaa ku jira sanadkiisa daraaj can abilhayam daraaju abilhayam ka warinaya ayaa ku jira sanadka riwaayada daraaju ka warinaayo abilhayam uu ka warinayana waa daciifa siday culammada muxadisiintu ay sheegeen markaanuu daraaj waxba ka warinayn abilhayam cid kale wax ka warinayo yacni xadiiskiisa xoogaa culamada qaar waa quweeyaan oo waa taxsiiniyaan laakiin markuu abulhayam ka warinaayo yacni waa la daciifiyaa marka xadiiskan sanadkiisu waa daciif oo markaa ma sugna culamada daciifisayna sheekh albani baa ka mid mida culamo kalena waa daciifiyeen marka hadduu asaxo wuxuu tilmaamayey ruuxii masjidka ka caado yeesha oo masjidkii aada ugu noqnoqonaya oo joogaya oo salaaddii u tegaya oo laazimaya in iimaan looga markhaati kacayo aayadda ayaa markaa nebigu u soo qaataa la yidhi innamaa yacmuru masaajid allahi man aamana billaah waxaa lagu koobay cidda masaajidda camiraysa inay tahay cidda allahna rumaysay maalinta aakhirana rumaysay wa inamaa waa adaatu xasrin wa adaad faa'iidaynaysa koobis faa'iidaynaysa laakiin waxaa loo jeedaa tacmiir ilaahay dartii loo camiraayo ayaa looga jeeda e, waa dhici kartaa markaysagaa dee cid aan markaas sidaa u camirayn inay camirto waa dee mushrikilcarabba iyagoo waxa weeye markaa kufrigoodii iyo shirkigoodii iskaga sugan bay masjidka dhisayeen oo ay markaysa markaa haddana islahaayeen hagaajiya markaa islahaayeen markay kacbada dumiyeen ay yidhahdeen kacbada dhismaheedii waa gaboobay waa meelaha qaar baa soo dumay waynanu duminnaa waynu dib u dhisnaa bay yidhahdeen waynu dib u dhisnaa dhisitaanka markay doonayeen kacbada inay dhisaan waxay ka baqanayeen wixii markaa ku dhacay caamal fiil qoladii kacbada soo weerartay ee xabashida ahayd oo ah markaa in la rogay oo la ciqaabay sidii oo kale ciqaabay inay ugu dhacdo taasay ka baqeen warduminta dumintaa aynu duminayno armaa markaysaga wax laga qabsadaan maya bay yidhaahdeen ya odaygii ugu weynaabaa markaysaa u bilaabay oo yidhi anaa dhagaxa uga horreeya fujinaya hadday aragtaan anagu waxay gu dhaceen dee markaa ka jooga laakiin haddaa aragtaan inaan waxba dhicin dee idinkuna markaa waxba bilaaba ilaahay waa og yahay buu ihi markaysa markaa inaanu islaax uga jeedno markaasuu dhagaxii ugu horreysay fujiyey tukacbadii u baxay yacni ku bilaaba dadkiina saasay u daawanayaanoo u tuban yihin markii dambe ee dhagaxii saa u fujiyey ayaa waxaa ka soo baxay mas weyn baa ka soo baxay maskii weyneed baa iyagoo arkaya shimbiri intay soo socotay dabada markayse marka ay qabatay waa la duushay waar raalli baa laga yahay bay yidhahdeen markaasay ku bilaabeen dumiyeen markaase waxay dhahen markaynu dhisayna haddaba kacbada xoolo dulmi ah ama riba ah ama xaaraan ah waa in iska ilaalinaa wada xalaal ha lala kaalayo markaasaa dabeedna markaysaa kharashka ku yaraaday waa markay ka soo kacayaan kacbada markaysaga lix dhudhun oo xagga galbeed ah markay qawaaciddii ibraahim ka soo kacayaan seeskii ibraahim waxa u gaari waaye kharashkii baa u gaari waayey halkan xijiriga ah ee markaysa markaa soo xaydaaman ee xijiriga ah yacni teedka ah halkaasaa markaysaa lixda dhudhun ama lix dhudhun iyo wax yar ay ku jiraan oo kacbada ka mid a ah. qofka halkaa ku tukadaa wuxuu ka dhigan yahay daakhil alkacba inuu ku tukaday kacbada gudaheeda inuu ku tukaduu ka dhiganyay waay kacbada ka tirsantay kharashkii baa ka yaraaday markaasay intaa ka soo kaceen geesaha kale qawaaciddii ibraahim bay ku fadhidaan saddexda qabcadoodee kale laakiin qabcaddaa galbeed baan seeskii ibraahim ku fadhiyin mawdicu shaahid waxaan uga jeednaa kacbadii way dhisayaan ilaahay dartii bay uga jeedaan waxaanay leeyihiin maal xaaraan oo dhan inaga ilaaliya xalaal waa in lala kaalaya wixii dulmi ah ama riba ah ama dhac ah ama xaaraan ah inaga jira xoolo xalaal ah waa in la keenaa lagu dhisaa laakiin dee maadaama ay shirki ku sugan yihiin waxay qabanayeen wuxuu noqonayaa camal xaabit wax burayo aan waxba ka jirin walow ashrakuu laxabita canhum ma kaanuu yacmaluun baabu intidaari asalaa wuxuu u baab yahay sugidda salaadda la sugaayo ayuu u baab yahay yani fadligay leedahay xadiidka kun iyo yani markaa siddeed iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddobiyo toddobaatan can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal laa yazaalu axadukum fii salaatin maadaamat isalaatu taxbisu laa yazaalu axadukum midkiin ka zuuli maayo ka bixi maayo waa ahaanaya fii salaatin mid salaad ku sugan maadaamat isalaatu intay salaaddu ahaatay ay muddata dawaami asalaati taxbisu muddada ay salaaddu ahaatay mid xabisaysa oo waxaweeye markaa ka xidhaysa danihiisa inuu salaadda u joogo yacni uu noqonayo muddadu sidaa yahe salaadda uu joogo aawadeed oo salaaddu ay xabisayso ay salaaddu xidhayso wuxuu ka dhigan yahay salaad inuu ku jiro yacni xukum salaadeed iyo fadli salaadeed iyo ajar salaadeed buu helaya laa yamnacuha an yanqaliba ilaa ahlihi ila asala wasay u xabisaysaa waxaa la fasirayaa macnaha marka waxaweye way xabisaysaa laa yamnacuhu uma diidaayo an yanqaliba inuu u gadoomo u laabto ilaa ahlihi ehelkiisii intii ka ahaatay inuu ku noqdo u diidi mayso ila asalaatu salaad waxaan ahayn u diidi mayso mar haddii salaaddun u diidayso salaadda sii tuko salaadda ha ka tegin jamciyaanu ku dhaafine ou sidaa u joogo salaaddii baa xabisaysaa oo salaaddii baa xidhaysa marka inta salaaddu xidhaysana ajar salaadeed buu helayaa kaanahu fii salaa muttafaqun calayhi bukhaari muslim ba isku waafaqay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa fadliga uu leeyahay ruuxa salaadda sugaya fadliga uu leeyahay buu tilmaamayaa inuu xukun salaadeed bimacnaa ajar salaadeed uu helayo xukun salaadee loogama jeedo inaan xarakaadkiiyo dhaqdhaqaaqiiyo wixii u bannaanayn taa laga tilmaami maayo laakiin waxaan ka tilmaamayaa xagga ajarka ayuu fadli eh, salaad ruux ku jira iyo ajar salaad ruux ku jira ayuu leeyahay oo helayaa salaadda aawadeedu markuu u joogay wax kale aanuu joogin waa lagu xasriyey laa yamnacu an yanqaliba ilaa ahlihi ila asalaa haddii macno kale ay meesha ku jiro oo markaysaa uu leeyahay war niga salaaddan iska sii tugan laakiin arrin kala xidhayo waa ka duwanta muhimmadda ugu weyne u joogaa ay tahay arrin kale laakiin salaadda inuu sii tukadaana ay tahay tabac ya xaalka caynkaasa fadligan yani ma wada helayo ya fadligan ma wada helayo ka fadligan laynoogu sheegay waxay tahay waa ruux salaadda mooye wax kale ayna xidhayn liajli salaa bes buu u joogaa kaasaa fadiilada yani laynoogu sheegay laa yazaaluna waa nafyu nafyi laadu waa naafiyo yazaaluna macno nafyi bay leedahay qaacidaduna maxay tahay nafyu nafyi ihbaatun hadal la nafyey oo bimacnaa la diiday haddii nafyi kale haddana sii galo laba nafyi isku dhacaan macnuu wuxuu noqonayaa muhbat wax la sugay buu noqonaya marka waxay la macno noqonaysaa laa yazaalu an yakuunu axadukum ya waa ahaan doonaa baa laga tilmaamaya xadiidka kun iyo sagaaliyo lixdan dabcdaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed iyo toddobaatan wa ay can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulka ilaahay uu yidhi almalaa'ikatu tusallii calaa axadikum maa daama fii musallah almalaa'ikatu malaa'igtu tusallii calaa axadikum midkiin waa ku sallinaysaa yacni waa u ducaynaysaa maa daama fii musallaahu ay muddata dawaamihi fii musallah muddada uu meeshuu ku tukaday daa'imee ku sugan yahay inta uu halkaa ku sugan yahay malaa'igtaa u ducaynaysa alladii musallaha la sifaynaya alladii kaasoo sallaa fiihi uu ku tukaday maa lam yuxdis markaanu wax soo darisiin ama markaanu weyse jabin yacni xadas intaanu ku iman oo tahaaradii aynay ka jabin ama weji labaad inta aanu wax soo darisiin oo aanu dembi ama markaysagaa kalaam adduunyo laga reebay iyo wax la mida ama dembi aanu markaa soo darrisiinoo la iman ama bidca aanu la iman ila bidcadii waa ixdaad waa darrisiin wax la soo darrisiinayo hadduu siduu meesha u fadhiyo shay bidcaa ku hadlo ama wax bidcaa la yimaado maa lam yuxdis ayuu ku dhacay marka waxa weeye yacni xaalka caynkaasa ducadii waa waaye haddii kalaam adduunyo laga reebay iyo waxyaalo markaa dembi ah markaana la yimaadana waa saas si la eg culamada qaar waxay kaloo ku fasireen waa haddii uu markaa xadas ku dhaco tahaaradii ay ka jabto inta ayna ka jabin marka waxa weeye mala'igtu waa u ducaynaysa meeshaana ku sugan yahi taquulu waxay odhanaysaa malaa'igtu allaahumma akfir lahu allaahumma ilaahayow ikfir lahu u dembi dhaaf allaahumma ilaahayow irxamhu u naxariiso allaahumma waxay la macno tahay yaa allaahu ayay la macno tahay rawahu lbukhaariyo xadiiska bukhaari ayaa soo wariyey xadiiskan wuxuu tilmaamayaa malaa'igtu inay u ducaynayso qofku meeshuu ku tukaday salaadda intuu ku sugan yahay ilaa intuu ixdaas la imanayo ama uu tahaaro jabaayo ama wax dembi ah ama bidca bidcaah la imanayo inta ka horraysa ee wardi iyo duca iyo yacni waxyaalo qurubaata uu ku jiro qur'aan akhris iyo yani cibaado uu ku sugan yahay malaa'igtu ducada sidii bay ugu waddaa ugu ducaynaysa xadiisku wuxuu tilmaamayaa ducaday malaa'igtu ugu ducaynaysaa inay makfiro iyo raxmo tahay allahuma kfir lahu allahuma arxamhu ya halkaana waxaa laga qaadanayaa meesha lagu tukaday sugnaanshaha lagu sii sugnaado ee inay fadli ku jiro aad u fiican tahay meesha lafteedii yani qofku inuu ku sii sugnaado oo halkiisaas ku sii wardiyo oo uu ku sii cibaadaysto oo uu ilaahay ku xuso oo uu ka adkaarta kula yimaado inay markaysa markaa tahay ta afdalka ah inta waxawey sidaa yahayna ducadaasi inay u soconayso ducadaasi inay u soconayso marka in meelaha lagu sii sugnaado markiiba aan laga boodin oo markiiba aan masjidka laga cararin oo ayaa laga qaadanaya ilaa salaadda kale intuu markaa ay soo gelayso oo uu ka tukanayo uu ku sugnaadana dee way ka sii fiican tahay waana sida uu sheikhu baabka ugu soo arooriyey haddaba waxaa isweydiin le maadaama fii musallaahuma waxaa loo jeedaa mawdica laftiisa uu ku tukadee ku sujuudee fadhiistay ya ma bartaasaa loo jeedaa mise masjidkaoo dhammi wuxuu ka dhigan yahay fii musallaahu way isweydiiyaan taas culammadu jamaahiirta culammada waxay leeyihin waa barta lafteeda in badanoo culammada ka mid waxay leeyihiin yacni markaa mawdica laftiisa ayaa laga tilmaamaya daa'ifo culammada ka mid oo yidhi waa jiraan haddaanu masjidkii ka bixin ee masjidka gudihiisu uun ku sugan yahay fi musallahu way ka dhigantah ya laakiin waxa weeye da daahirka waxa u dhow sida hore sida daahirka u dhow waxay tahay in mawdica laftiisa loo jeedo tan kale waa ixtimaal culammada qaarkood ay ula muuqatay ay dhici karto in markaysa marka waxa yani la xukum noqoto ay dhici karto inay la xukun noqon weydo laakiin maxaa la hubaa mawdica uu ku tukaday lafteeda hadduu ku sugnaado fadiilada inuu ku helaayo laakiin masjidka mawdic kale hadduu tago inuu fadiiladan helayo iyadu ma cadda marka saas aawadeed waxaa sii fadli badan inuu mawdica lafteeda ku sugnaado waayo waa tii khilaaf kala ayd iyadu markiisaga xadiiska inay soo geliso laakiin ta kale waxa weeye dee markaa yacni khilaaf baa ku jira daahirka naska markaad eegtana mutabaadir maaha oo ma soo degdegayso in masjidka oo dhan laga tilmaamayo fii musallaahu waxaa markaysaga daahiroo soo degdegaysa in mawdica laftiisa uu ku tukaday looga jeedo ee masjidka ka mid a wallahu aclam waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya ixdaas hadduu la yimaado oo laba siyood loo fasiray in xaggii dembiga ama bidcada ama kalaamkii adduunye laga reebay inay tahay ama in la yidhaahdo tahaaradu hadday ka jabto xaaladda caynkaasa waa waayayaa hadduu meeshii ka tagana yacni ducadii waa waayayaa haddii marka waxa weeye wax soo darisiiyana amaba u tahaaro jabana ducadaas waa waayaya marka ducada malaa'igta si loo helo in la farabadsado meesha in lagu sugnaado ayaa laga qaadanaya waayahay xadiidka kun iyo toddobaatan wa can anasin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam akhara leylatan anas waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam akhara leylatan habeen dibdhigay salaata alcishaa'i salaaddii cishe wuxuu dibdhigay ilaa shatri alleyl ilaa habeenka kale barkiisii ayuu dib dhigay uma aqbala calayna biwajhi nasakha qaarna calaynaa bay kordhinayaan qaarna calayna waa ka tegayaan uma aqbala biwajhi ama uma aqbala calayna biwajhi wuxuuna soo qaabilay nebigu calayhi salaatu wasalaam biwajhi wejigiisa ayuu nagu soo qaabilay wejigiisa isagoo ku dheehan buu nagu soo qaabilay ama wejigiisuu nagu soo qaabilay tacdiyaad ka dhigto bacdamaa sallaa markuu tukaday dabadeed ayuu wejigiisa nagu soo qaabila fa qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam salla annaasu waraqaduu dadkii waa tukadeen waraqaduu waana seexdeen walam tasaaluu fii salaatin kamaydaan suulinoo kamaydaan bixine waa ahaydeen qaar ku sugan fii salaatin salaad gudaheed mundu intadartumuuha muddadaad sugateen oo salaadda aad sugayseen oo u soo jeeddeen waxaa ku sugnaydeen salaad oo bimacnaa ajar salaadeed baa helayseen sidii qaar ku sugan oo kala ka dhignaydeen oo fadli salaadeed iyo ajar salaadeed baa helayseen rawaahu lbukhaariyo xadiidka bukhaari baa soo wariyey xadiidkan wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu salaadda cishaha habeen dibdhigay oo goor marka waxaweeye saqdhexa ah uu salaaddii tujiyey saxaabadii marka waxa weeye badankoodii dawaa sugayeen oo marka nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadda marka uu galo ayay la tukanayeen ayay la tukanayeen marka salaadda markuu dib dhigay ee uu salaaddii tujiyey ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi dadkii waa tukadeen waana seexdeen yacnii dad badan baa saa yeelay laakiin idinku waa ka fadli badan tihiin baa macnuhu u dhacaya waayo muddadaa salaadda sugayseen oo dhan ajar salaadeed iyo fadli salaadeed baa helayseen maadaama fadli salaadeed iyo ajar salaadeed laydiin qoraayo muddadaasoo dhan dee idinkaa fadli badnaa salaadaha waata la yidhaahdo waxaa fadli badan awalka in laga tukado salaadda cisho culammadu waa isku khilaafaan maxaa fadli badan ma awal wakhtiga in la tukado mise in la dibdhigoo goor dambe la tukado ahlucilmiga qaarkood waxa weeye xukunka salaadaha kaley siiyaan oo waxay yidhaahdaan sida salaadaha kale afarta aba wakhtiga awalkiisa in la tukadaa siday afdal u tahay baa salaadda cishana awalka wakhtiga in la tukadaa ay afdalu tahay ahlucilmiga qaarkood saasay mareen ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahan may salaadda cishiyadu waa ka duwan tahay salaadda cisho waxay ku fadli badan tahay in la dib dhigo oo goor dambe markaa la tukado yacni dhexe in la tukado ayay ku fadli badan tahay maxaanay u deliishadeen xadiis sheegaya in nebigu calayhi salaatu wasalaam dib dhigay dabeedna uu tilmaamay yacni wakhtigan inuu tukan lahaa haddii aanu ka baqayn yacni markaa in wakhtigeedu wakhtigan yahay haddaanu ka baqayn marka waxa weeye dadku inay de markaa ku dhibaato mutaan naxwa haada inuu sidaa u dibdhigi lahaayo xilligaasoo kale habeen kasta tukan lahaa habeen kasta u tukan lahaa xadiiskanna nebigu waa dibdhigay calayhi salaatu wasalaam ilaa habeenka kale barhkiisii ama wax ku dhow ayuu dibdhigay dabeedna markaa waxauu yidhi intaa sugayseenoo dhan ajar salaadeed iyo xukum salaadeed baa lahaydeen marka macnuhu wuxuu dhacaya idinka afdal ah marka salaadda in la sugto ayaa laga qaadanaya markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam tudhaale ummadda u tudhaayo ayuu ashyaada qaarkoodoo xataa afdala yacni waxa weeye uu ka baqaayo in lagu faral yeelo yacni marka uga leexan jiray fii bacdi alaxyaan si aan loogu faral yeelin si aan loogu faral yeelin sidii taraawiixdaba nebigu calayhi salaatu wasalaam marka habeenada qaarkood qiyaamu leylkii jamac uu ku tujiyey ee habeenadii dambe u soo bixi waayey isagoo ka baqaaya in lagu faral yeelo ummadda ay ku dhib mudato baabu fadli salaati aljamaaca salaadda jamaacada fadligay leedahu u baab yahay xadiidkan waa kun iyo koob iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeetan can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal cabdullaahi bni cumar waxa uu sheegay in rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam qaala uu yidhi salaatu aljamaacati afdalu min salaati alfadi bisabcin wa cishriina daraja salaatu aljamaacati salaada jamaacadu afdalu way ka fadli badan tahay min salaati alfadi salaadda qofka keligii tukado alfadi waxaa looga jeedaa bimacnaa almunfarid salaatu ljamaacati salaadda jamaca lagu tukadaa afdal waa ka fadli badan tahay min salaati alfaddi salaadda gaarnimada loo tukaday qofku keligii tukado bisabcin wa cishriina daraja toddobiyo labaatan derajo ayay ka khayr badan tahay oo ka fadli badan tahay salaaddii jamaacadu salaadda gaarnimada loo tukaday qofku keligii tukado oo ta jamaca lagu tukado baa fadli badan muttafaqun calayhi xadiiska waa laysku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa labaduba soo wariyeen xadiiskana wuxuu tilmaamayaa fadliga ay leedahay salaadda jamaacadu in jamac lagu tukadaa fadligay leedahay ayuu tilmaamaya oo salaadda munfaridka ah ee qofku gaarka keligii u tukado inay ka fadli badan tahay waxaanuu xadiisku sheegayaa toddobiyo labaatan derajo inay ka fadli badantahay toddobiyo labaatan derajo inay ka fadli badantahay axaadiista qaarkoodna waxaa ku soo aroortay bihamsin wa cishriina daraja shan iyo labaatan darajo ama shan iyo labaatan juz bay ka khayr badantay bay ka khayr badantah labada xadiis sida loo kulminaayo culammadu xoogaa way isweydiiyaan mid wuxuu sheegayaa shan iyo labaatan darajo midna wuxuu sheegayaa toddobiyo labaatan darajo haddii la yidhahdo cadadku mafhuum male waxaa lo odhanayaa iscaaridi maayaan oo shan iyo labaatan derajo inay u sugan tahay diidi mayso inay ka badan karto darajooyinku intaas oo marka la yidhaahdo cadadku wax mafhuuma male shan iyo labaatankii diidi maayaan shan iyo labaatan wax ka badan bes intaas inay u sugantuunbaa la tilmaamay dee haddii intaa in ka badani soo aroortay waxaa la odhanayaa shan iyo labaatankiiyo ziyaadaba waa u sugan tahay shan iyo labaatankiina waa u sugan yihiin waxna waa loogu daraa oo laba derajo kalea loogu daraa marka isma diidayaan laakiin tacaarud wuxuu ka imanayaa marka la yidhaahdo cadadku mafhuum buu leeyihi yacni mafhuum mukhaalafa laga qaadanaya oo tiro marka la sheego waxay ku tusinaysaa intaa wax ka badan inaan saa ahayn markaasaa waxaa la odhanayaa labada tiro way iskhilaafeen see loo kulminaya culammada qaarkood iyagoo saa maray waxay dooneen maxaamil bay ku xambaareen qaar waxay yidhaahdeen jamca waxa ugu yar laba oo sida xadiiskii daciifkaa ah sheegayay isnaani fama fawqahumaa jamaaca xadiisku yaanu nebiga ka asixin laakiin inuu dee xukunku sidaa yahay ishkaal ma leh laba iyo wixii ka badani waa jamaaco saas aaweed baa bukhaari baabaystay yani lafdiga xadiiskaas inay labadu jamaaco tahay yacni u baabaystay ama laba iyo wixii ka badan inay jamaaco yihiin xadiiskiina waa laga qaadanayaa yacni nin muu ku sadaqadaysta tilmaamaayey ninkii salaaddu markaa jamcu dhaafay ninkii jamacu dhaafay marka culamada qaarkood waxay yidhaheen maadaama jamcu ay ugu yar yahay laba ay ugu yar tahay marna asla alfadli baa la sheegay marna macnaha ka ziyaadada ayaa la sheegay oo imaam iyo ma'muum baa ugu yar marka jamacii marka shan iyo labaatankii derajo iyo iyaga markaysaa labadoodii oo markaa lagu daray bacdi sidaa u tawjiihiyaa jira calaa kulli xaal waxaa dhici karta adigu markaysaa siday culamo kale maraan in waxaweye sida jamacyadu u kala wanaagsan yihiin qaarna in marka waxa shan iyo labaatan derajo lagu bixinaayo qaarna markiisa markaa toddobiyo labaatan derajo lagu bixinayo oo jamacyadii waa kala wanaagsanaan karaan sida kulba salaada loo wanaajiyo siduu jamcu u kala badan yahay sida masjidku xataa u kala qadiimsan yahay yacni marka ashyaa badan ayaa farqigu yacni ku iman karaa oo culamadu waxay dhahan masjidka qadiimka ah iyo ka jadiidka ah ka qadiimka ah fadli badan ya ka qadiimka ah baa ka fadli badan ka jadiidka maarbaa ka jadiidka meelaan munaasib ahayn laga dhisayaayo hadduu doono yani masjidu diraar iyo wax soo geli karaan ama wax lamida mida waayahay calaa kulli xaal waxay noqonaysaa labada fadiilaba way jiraan marka waxay aqbali kartaa dadka qaarba mid in lagu siinaayo ilaahay baana og xaqiiqada riwaayaadka qaarkood baa waxaa ku soo arooray yacni shan iyo labaatan salaadood bay ka fadli badantay riwaaya waxay sheegaysaa derajo waataynu hayno mid waxay sheegaysaa juz in midna waxay sheegaysaa salaad shan iyo labaatan salaadood baa salaada jamaacadu ka fadli badan tahay salaadda munfaridka marka derajadii salaad baaba axaadiista qaar ku beddelaysa marka derajadu intay la eg tahay waa kale waaweynaan kartaa oo yacni waxa weeye marba iyagoo cadadka dee ay tiradaa ka tahay ayaa sida kale haddana ay u kala weynaan karta laakiin xadiiskaasi wuxuu sheegayaa shan iyo labaatan salaadood qise hariibaa la soo naqliyaa sheekhii la odhan jiray musani ee ardayga shaafici ahaa ayaa waxay yidhaahdeen habeen baa waxa dhaaftay salaaddii cishe yacni jamac ma dhaafi jirin habeen habeennada ka mida ayaa salaaddii cishe dhaaftay jamaci dhaafay dabeedna ijtihaadkiisa wuxuu sameeyey shan iyo labaatan cishuu tukaday shan iyo labaatan goor buu ceshihii tukaday shan iyo labaatan goor ayuu ceshihii tukaday dabeedna habeenkiibu riyooday bay yidhahdeen wuxuu ku riyooday yidhahdeen dadkiio soconaya oo rakuubba saaran oo isaguna markaysagaa mid yaroo gaabisa uu saaran yahay oo meel dambe soo socdo yaa maa qaandameeriya wuxuu ahaa ayuu saarnaa dadka haddana waa ka dembeeyey isagoo shan iyo labaatan goor cishihii tukaday habeenkaa qura oo isiri bal shan iyo labaatanka darajo ama shan iyo labaatanka salaadood si aad u gaadho ku celceli ku celceli ku waa ijtihaadkiis haddana dee fadligii inaan u gaadhin buu ku riyoodae ya yani meel dambe u soo socdo ashyaada qaar baa laysaga soo naqliyaa lilmulax laakiin ma aha taa macnaheedu in lagu celcelinaayo qofka hadduu salaadii jamcu u dhaafo ta noocaasi daliil ahaan uma soo aroorin hal mar baa salaada laynaga dalbay inaynu tukanno alla mar kale waxaa lagu celin karaa hadduu qofku yimaado iyadoo jamci lagu jiro salaaddiina uu soo tukaday masjidka uu soo galo waa inanu iska fadhiisane waa inuu markaa sunanimo ayuu niyoonaya laakiin waa la tukanaya waa la tukanaya markastoo culamada qaarkood ay wax ka reebeen oo yidhaahdeen salaadda maqrib iyo salaadda subax iyaga lama geliyo salaadda maqhrib garannay oo iyadu waa witri dee witri sunna oo aan markaa ahayn tii cishaa ka dambaysayna ma jirto taasi waa wejay leedahay subaxa maxay u diidayaan subaxana waxay leeyihiin dee naafilo salaad subax ka dambaysa ee inuu wakhtigan markaa la yimaado ayaa bacdi diideen laakiin dee hadday asbaab lahayd waa iyadana sida saxiixa ah waa la ogoliyey waa la ogoliyey marka taas subaxa kolley wejigay sheegeen daahir maaha marka uu la tukanayo ma niyoonaayo salaad faral ah hadduu mar soo tukaday wuxuu niyoonayaa sunnu niyoonayaa xadiis baa sheegaya nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay ribada intuu idiin diiday isagu ribo idinkama doonin salaad keliya inaad laba goor tukataan laydinkama doonin mar qura ayaa laydinka rabaa mar quraa laydinka rabaa marka axaadiista tilmaamaysa waxa weeye salaad laba goor laguma celiyo ama salaad laba goor lama tukado ama ilaahay ribo idinka dooni maayo iyo axaadiista sheegaysa haddaad soo tukatay oo dadkii haddana masjidka tukanaya jamac aad u timaaddo la tuko naafilay kuu noqonaysaaye waxayna isu caaridayn midna sunna la niyoonaya kan la diidayaana waa niyatulfardi in lagu soo celiyo iyadoo tii hore aan khalal ku dhicin haddii ti hore khalal ku dhacay dee waa lagu noqonaya irjic fasalli fa innaka lam tusalli laakiin tii hore oo saxiixa ah in niyo faralta dambena lagu galo ma aha waa inta dambe markaa sunne la niyoodaa sunne waa in la niyoodaa mahaakada xadiiska kun iyo labiyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo koob iyo siddeetan wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay waxau ihi sala allahu aleyh wasalam salaatu rajuli fii jamaacatin tudacafu cala salaatii fii beytihi wa fii suuqihi hamsan wa cishriina dicfan salaatu rajuli ninkuu salaadduu tukado fii jamaacatin jamac ku tukado tudacafu waa la labanlaabayaa calaa salaatihi salaadiisaa laga labanlaabayaa fii beytihi gurigiisa uu ku tukanaayo wa fii suuqihi iyo suuqiisa uu ku tukanaayo oo munfaridnimo uu tukanaayo keligii munfaridnimo uu tukanaayo salaadda jamaacadaa laga laban laabayaa salaaddaa gaarka uu tukaday khamsan wa cishriina dicfan shan iyo labaatan labanlaab baa laga laban waa halkii shan iyo labaatanka salaadoodna ku soo arooreen wadaalika kaasi waxay ku dhacday annahu shaniga idaa tawadaa hadduu ninku weysaysto oo damiirka shaniga loo celiyo weji labaad wadaalika kaasi waxay ku dhacday annahu ay ana arajula in ninku labada wejiba waa sheegayaan shuraaxda qaarkood idaa tawada'a markuu weysaysto oo fa axsana alwuduu'a uu wanaajiyo weysada uma kharaja deedna uu soo baxo ila almasjidi xagga masjidka u soo baxo laa yukhrijuhu ila asalaa xaal aanay soo saarayn salaad mooyaane wax kale aynay soo saaraynin oo wuxuu u soo baxay uun salaad daraaddeeduun ay tahay aynay wax kale ahayn lam yakhtu khatwa ma tallaabsado tallaabo hal tallaabo ma tallaabsado khatwa ilaa ruficat lahu biha daraja ilaa ruficat lahu in loo kor yeelo mooyaane lahu isaga biha sababta marka waxaa khatwada tallaabada lagu koryeelo darajatun darajo lagu koryeelo mooyaane yani ma tallaabsado tallaabo xaal axwaasha ka mid a xaal la kor yeelay derajo yacni isaga la kor yeelay oo sababta marka waxawe tallaabadaa lagu kor yeelay mooyaane lahudu waxay u noqonaysaa ninka bihaaduna waxay u noqonaysaa khadwada ba'duna sababiye weeye wa xuta canhu biha khati'a iyo wa xuta canhu lagana daadiye mooyaane waxay ku cadfantahay ruficat lahu biha daraja wa xuta laga daadiyana mooyaane canhu isaga xaggiisa laga daadiyo biha sababta tallaabada lagaga daadiyo khatii'atun dembi laga daadiyo oo laga rido yani dembina waa laga daadinayaa derajana waa lagu kor tallaabo kasta fa idaa sallaa markuu tukado lam tazal ilmalaa'ikatu tusallii calayhi kama zuusho kama baxdee way ahaatay almalaa'ikatu malaa'iktu tusallii calayhi mid ku sallinaysa u ducaynaysa maadaama fii musallaahu ay muddata dawaamihii muddaduu daa'imay fii musallaahu meeshuu ku tukaday uu daa'imo ku sugnaaday inta uu meeshaa ku sugan yahay malaa'igtu ducadii bay u waddaa oo u ducaynaysa maa lam yuxdis inta aanu wax soo darrisiin oo bimacnaa ama aanu weyse oo xadas ku dhicin oo tahaaradii ka jabin ama aanu wax dembiya la iman ama aanu wax dembiya la iman ama macsi ama bidco iyo wax la mid a intaanu intaa la imanin malaa'igtu ducadii waa u waddaa maxay leedahay waxay odhanaysaa allaahumma ilaahayow salli calayhi ku salli yacni u naxariiso ama salli calayhi ilaahu ammaan ilaahay u naxariiso waa u ducaynaya allaahumma ilaahayow irxamhu u naxariiso walaa yazaalu fii salaatin mantadara asalaa walaa yazaalu kama baxaya waa ahaanaya mid ku sugnaanaya fii salaatin salaad dhexdeed mid ku sugnaanayuu ka dhigan yahay oo fadligeedu helayaa man tadara asalaa intuu salaadda sugayo wakhtiga uu salaadda sugayo o dhan xukun salaadeed iyo ajar salaadeed buu yeelanaya mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay wa hada lafdulbukhaariyi kanna waa lafdigii bukhaari wey waxaa laga qaadanayaa xadiiskanna salaadda jamaacadu inay fadli badantaa laga qaadanayaa oo salaadda jamaacada ay salaadda munfaridkaa ka khayr badantah marka calaa salaatihi fii beytihi wa fii suuqihi munfarid inuu yahay nasan looma sheegin laakiin haaliban markuu meelaha ku tukado dee gaar buu u tukanayaa marka saasaa yani loo sheegay waana aqbalaysaa tan lafteeda hadduu xataa gurigiisa jamac ugu tukado dee salaadda uu masjidka ku tukanaya ee jamaca baa ka fadli badan ya tan jamaca uu guriga ku tukaday fadli waa ka helayaa laakiin ta masjidka uu ku tukadaa afdal ah oo sii fadli badan hmm, ziyaadana way leedaho dee inta loo sii socdee loo sii tallaabsanayo derajana waa lagu kor yeelaya dembina waa lagaga daadinaya dembina waa lagaga daadinaya marka fadli ziyaada ana waa leedahay jamacaa badanee isu imanaya iyo waxa weeye marka masaajidda in lasoo qabto yacni oo lasoo aado ee adiladii sheegaysay kullu daalika waxay tilmaamaysaa fadaa'il ziyaada ah inay ku sugan tahay marka waxa weeye salaadda jamaacada masjidka lagu tukado ayaa afdal ah oo fadli badan marka xadiiskana wuxuu tilmaamaya hamsan wacishriina dicfan shan iyo labaatan goor baa loo laban oo halka markaa shan iyo labaatan salaadoodna ay soo aroortay wey in waxa weeye salaadda masjidka lagu tukanaayo ma daat ahaanteeda keliya ayaa fadligan looga helayaa mise ashyaada kale raacay ayaa markaysagaa fadiiladu ay cuskantah oo bimacnaa haddii meelaha kale haddii lagu tukado oo aan masjid ahayn oo jamac loogu tukado fadiiladan shan iyo labaatanka ma lagu helaya ahlucilmiga qaar waxay yidhahdeen maya fadiilaha lagu helo jamace eh? laakiin shan iyo labaatanka lagu heli maayo fadiilada shan iyo labaatanka waayo xadiiska maxaa la sheegay wadalika anahu ida tawada'a fa axsana wudu'a uma kharaja ila almasjidi laa yukhrijuhu ila asala dabeed marka waxa weeye daalikadun maxay u noqonaysaa kaas marka waxaweye salaadda jamaacada tukaday ya ayay markaa noqonaysa haddana waxaa la sheegay masjidkii inuu usoo kicitimay usoo tallaabsaday usoo socday yani markaa sidaas marka yani waxyaalo kale inay raacayaan ayaa fadiiladii lagu soo daray ma lagu tilmaamay marka salaadda jamaacada in lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya xukunkeedana bal waa arki doonaa meeshuu ku tukaday intuu ku sii sugan yahayna malaa'igtii baa u ducaynaysa xadiiskii horena waa inaga ku soo aragnay intuu salaad kale sugayana ajar salaadeed buu yeelanaya taana waa soo aragnay xadiis kaloo tilmaamaya mawduucaas tilmaamaya waa soo aragnay marka fadliga intaasiba leeyihiin ayaa laga qaadanaya waayahay marka dee hadduu meeshii uu ku tukaday joogo laakiin uu dee xan iyo waxyaalo kala galay ama ciduu xaqdarre ku caayay ama ciduu xantay ama dembiye uu ku hadlay ashyaada noocaasoo dhan hadday dhacaan malaa'igtu ducadii waa ka joojinayse yaa malaa'igtu ducadii waa ka joojinaysa marka waxaa laga qaadanaya marka qurbada iyo cibaadada lagu jiro in si gaara laysaga ilaaliyo ashyaadaas ayaa laga qaadanaya xadiidka kun iyo eh, toddobaatan iyo saddex dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo labiyo siddeetan wa canhu imaam muslim wuxuu abu hureyre ka soo wariyey qaala inuu yidhi ata nabiya sala allahu aleyh wasalam rajulun axma nebiga waxa u yimi calayhi salaatu wasalaam nin indhalaa' ba u yimi fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow laysa lii qaa'idun yaquudunii ila almasjid laysa lii ima sugna qaa'idun mid ii hoggaamiya bimacnaa i haga ninku waa indhala'ya yacni markaa nin ii haga oo masjidka ii soo hoggaamiya malihi buuri oma haysto yaquuduni ilalmasjid qaa'idkaasoo yaquudunii ii soo hoggaaminaya yacnii ii soo wadaya ilalmasjidi xagga masjidka yacni cudurdaar markaa ma iska joogi karaa fasa'ala rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu weydiiyey rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam an yurakhisa lahu inuu u rukhseeyo eh, oo fa yusalliya deed uu ku tukado fii beytihi gurigiisa uu ku tukado nebigu inuu u rukhseeyo u banneeyo inuu gurigiisa ku tukado uu yidhahdo gurigaa iskaga tuko ayuu nebigu weydiisanayay farakhasa lahu waa u rukhseeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam ya inuu gurigiisa ku tukado ayuu u rukhseeyey u banneeyey u idmay u oggolaaday falamaa wallaa markuu jeestay ninkii dacaahu waa u yeedhay nebigu calayhi asalaatu wasalaam faqaala lahu wuxuu ku yidhi hal tasmacu annidaa'a bialsalaa ma maqashaa adaanka salaadda loo addimayo ma maqashaa qaala wuxuu idhi nacam haa qaala fa ajib mar haddaad maqasho buu idhi ajiib adaanka ajiiboo yeedhmada salaadda loogu yeedhaayo aqbaloo markaysagaa yacni salaadda tag jamaacada tag rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey ahlucilmigu waxay isweydiiyaan beledka in laga tukada inay waajib tahay culammadu waa isla ogolyihiin laakiin fii xaqi alafraad maxay u tahay alcilmiga qaarkood waxay mareen waa fardu kifaaya waa fardi kifaa'i ah waana sida marka waxa weeye agsarka shaaficiyadu ay ku tageen yacni waxa weeye si guud waa fardi kifaa'i bay u tahay oo u saaran tahay qaarkood waxay tilmaamayaan inay isdiidayn inay markaa qofkii sunna u tahay iyo inay fardu kifaaya tahay culamada qaarkoodna waxay marayaan inu marka waxa weyaan sunna mu'akada inay tahay ayay marayaan in badan culamada ka mid bacdu ahlicilmina waxay mareen inay fardu cayn tahay ciddii aan cudurdaar lahayn cudurdaar ruuxu ka reeba mooyaane dadka kale inay faral ku tahay cayntooda ku waajibay dadka ahlulacdaarka cudurdaar kale inay ka dhacayso waa laysla ogolyahy waa laysla ogoliyey haddaba ishkaal waxale oo ishkaal gelinaya iyadoo taa laysla ogol yahay xadiiskan maxaa lagu xambaaraya ninkan waa nin indhala cid hagto oo soo hogaamiso soo kaxaysana ma haysto rukhsuu doonayey rukhsada markii hore nebigu waa siiyey calayhi salaatu wasalaam markii dambena waa u yeedho wuxuu yidhi adaanka ma maqashaa wuxuu yidhi haa ajiib buu yidhi haddaba marka macnaha maxaa looga jeedaa ruux indhalo oo cid soo hagaysa aynu jirin hadduu cudurdaar waayo yaa cudurdaar helaya yaa cudurdaar markaa helaya ta kale waxaa soo aroortay nin eh, yani indhala'aa oo daadno markaysa markaa waxaan yani uu soo mari jiray masjidka iyo gurigiisa dhexdooda eh, inuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u banneeyey inuu gurigiisa ku tukado oo uu yidhi marka waxa weeye eh, kaalay guriga igu tuko si aan halkaa ugu tukado dabeedna markaasaa nebigu ajiibay waa u tegey yani gurigiisu ugu tegey dabeedna markaa halkaad jecesha inaan kugu tukado meel buu markaa tilmaamay halkiibu ugu tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam dee kaaba cududaar ba loo siiyey in badan culamada ka mid waxay ku xambaareen haddaba xadiidkan macnaha ah ninkan ruksada waa loo ogolaaday waa la siiyey inay u mubaaxto u bannaan tahay inuu gurigiisa ku tukado ha yeeshee ninkii inuu fadligii jamaacada inuu helo inuu rabo ayaa marka waxa weeye ka muuqatay baa lagu xambaaraya inuu fadligii jamaacada doonayo markaase fadligii jamacada waxaad ku helaysaa daba inaad timaadee mar haddaad adaanka maqlayso yani jamaacada kaale saasaad fadligii ku helaysa marka waxaa weeye isma diidayso ruksada hore iyo iyo amarka dambe yaa isma diidayso oo ruksadana waxaa laga tilmaamaya inay u bannaan tahay maaha inay qalad ahayd maaha inay u bannaan tahay laga tilmaamaya inuu gurigiisa ku tukado mar haddii uu marka cudurdaarka haysto tan dambana waxaa laga tilmaamayaa in fadiiladii siduu ku helayaa ay tahay inuu ajiibo yimaado oo isa soo tahbiibo yani isku soo dayo oo isku soo kallifo taasuu ku helayaa fadligaas uu ku helaya waxay culamada qaar ka cabbireen taa horena waxa ahayd rukhso tanna waxa casiimadii bay ahayd bimacnaa sida afdalka waa inaad sidan yeesho laakiin sidanna kuu bannaan marka fa ajibtu amar lagu waajibinayo loogama jeedine waxay noqonaysaa waxaa weeye markaa istixbaab oo kale in loo amrayo saasay kolley ku tawjiihiyeen si uu marka waxa weyaan siay culammadu isla ogol yihiin oo ah markaa inuu dee ninkanoo kale cudurdaar yeelanayo oo culammadu ku ijmaacsan yihiin xadiiskii kalena uu tilmaamaayo ninkii uu nebigu u cudurdaare uu guriga marka uu fasaxay inuu guriga ku tukado ee indhaha la'aa yani waxa weeye yani sidaas bay ku tawjiihiyeen bacdi kale culamada ka mid waxay ku tawjiihiyeen waxaa lagu xambaarayaa bay yahay ninkani inuu isagoo indhala socon karaayey oo masjidka iman karayey waxaa jira niman e, waxaa jira dad indhala oo yacni haddana meel walba taga qiyaas buu ku socdaa dabeed marka waxa weeye waa garanayaa waa tegayaa meeshuu doonu marayaa iyadaan cidi hogaaminayn marka noocaasoo kale inuu ahaa baa lagu xambaarayaa bay culamada qaarkood yidhahdeen culamada qaarkood yidhahdeen laakiin lama odhanaayo qofka indhaha leh oo aan markaysaga socon karaynin qaa'id hogaamiye oo hagayana aan haysanin rukhso kuu noqon mayse ilaaba ilaa waxa kuu waajiba inaad timaaddo haddii kale waa dembaabaysa ee eh, ilaaba ilaa inaad tamcadii timaadaa ku saaran kollayba taa la odhan maayo ee eh, waxaweye maxaamiishaasay culammadu ku xambaareen oo ka tawjiihiyeen waayahay bal masalada ku saabsan fardu kifaayihii axaadiista soo socotay inuu eegi doonaa xadiidka kun iyo afar iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex iyo siddeetan wa can cabdillaahi waqiila qiila camri bni qaysin almacruufi bibni ummi maktuum almu'adini radia allahu canhu cabdullaahi waxaa laga soo wariyey oo ina qays ah waxaa kaloo la yidhi camru bnu qays baa la odhan jiray wuxuu caan ku ahaa ibni ummi maktuum buu caan ku ahaa hooyadii baa loogu abtirinaya ummi maktuum waa hooyadii waa nisba ila alum kunyadii hooyada weeye ummi maktuum almu'adini ee mu'adinka ahaa radia allaahu canhu annahu qaala inuu yidhi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow ina almadiinata ina almadiinata kasiiru alhawaami waasibaac ina almadiinata madiini kasiirulhawaami yacni bahalaha markaa yaryar waa fara badan tahay oo bahalo yararoo badan baa jooga oo ku sugan iyo wasibaacu dugaag kaleba waa ku sugan yihiin sibaacu waa dugaaggii waaweynaa bahal hoose iyo bahal salaaday kala jira fa qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam tasmacu xaya cala asalaah xaya cala alfalaax macnuu wuxuu dhacayaa mar hadday caynkaa tahay dee guriga ma iskaga tukan karaa tasmacu ayaa tasmacu miyaad maqlaysaa xaya cala asalaa xaya cala asalaa miyaad maqlaysaa xaya cala alfalaax salaadda u kaalaya liibaanta u kaalaya ma maqlaysaa fa xaya hala dee waxa weyaan hadday caynkaa tahay kaalay waa inaad timaadaa yani ajiibu kaale rawahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin xasan sanad xasan ayuu ku soo wariyey wa macnaa xaya hala tacaal tacaal bay la macno tahay xaya hala waxay la macno tahay tacaal waa yahay marka xadiiskanna waxa weye macnihii hore kaleu tilmaamayaa oo wuxuu tilmaamayaa waxa weeye salaada marka in la ajiibo ayuu tilmaamayaa oo waxa weeye markaa yacni uu isku dayo qofku marka inuu yimaado dee ibnu ummi maktuumna waa indhalaa baa indhalaa laakiin de haddana danihiisa kale waa qabsan jire wakhtiyada qaarkood dee waaba ghazawaadka buu yidhi waa ka qaybgelayaan marka waxaa jira dad waxaway indhalo oo socon kara ayaa jira khaasatan dadka yaraanta ku indhabeelo oo kale ayaa markaa taas u badan inay socon karaan oo waxaweeye markaa yani nooc tadarrubina kale waa jiri karaa laakiin dadka weynaanta ku indhabeeloo kale way fadhiisanayaan haddii aan haddaan cid wadin halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk